وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ku soo jiray qawaaciddii marka alqaacidatu الsaabica ayaynu insha allahu tacaala ka qaadi doonaa qaacidada toddobaad التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العباadات تكliifka oo in cid markaa laga dalbo wax dhibaata ku sugan tahay ah wa huwa albuluuqu yani waxa u shardiga ahina waxa weeye waa qaangaadhnimada iyo walcaqlu caqlige shartun shardi wuxuu yahay liwujuudi liwujuubi alcibaadaat cibaadooyinku inay waajibayaan buu shardi u yahay oo cibaado ku waajibaysaa qof aan caqli lahayn ma jiro qof aan caqli lahayn cibaado ku waajibaysaa ma jirto qofka waalan waxba kuma waajib waajiba waa marfuuc lqalam qofka aan qaangaarhka ahaynna isagana waxba kuma waajib aha wاtamyiizu sharط lisixatiha wtamyiizu wax kala soocista oo ruuxu wax kala sooco oo wax kala garto walow qaangaadh bayaanu ahaane shartun waxay shardi u tahay lisixatihaa cibaadadu inay asaxdo ayay shardi u tahay ila alxaja walcumrata xajkiiyo cumrada mooyaane xajkiiyo cumradu qofka waxay ka asaxayaan isagaan mumayisba ahayn oon waxba kala garanayn ilmihii yaraaya la siday haddii xajkii loo niyeeyo loo exraamto yacni markaa loo niyeeyo oo manaasigtii la mariyo wixii aanu qaban karayna laga naa'ib noqdo oo laga tuuro sida dhagxantii ashyaada la midkaa xajkii waa ka asaxaya sunanimu uga asaxaya cumraduna waa la mid laakiin ruuxu isagaan mumayis ahayn oo waxba kala garanaynin mumayiska waxaa loo jeedaa waa ruux aan waalayn laakiin da-dii wax ku kala soocayay ma gaadhin waa ilmo yar oo caydi ah kacaynkaasoo kale cibaada kama asaxayso xaj iyo cimro mooyaane wa yushtaradu lisixati tasarufi altakliifu warushdu wa yushtaradu waa loo shardiyaa oo waa lagu xidhayaa lisixati tasarufi tasarufku inuu asaxo tasaruf waxaa la yidhaahdaa waa samaynta uu qofku wax fulinayo wax samaynayo inuu wax bixiyo inuu wax iibsado inuu wax iibiyo inuu wax waqfo ashyaada noocaasi waa tasaruf ashyaada noocaasi waxaa loo shardinayaa atakliifu inuu mukalaf yahay ruuxu haddaanu mukalaf ahayn oo takliif saarayn sida hadduu waalan yahay sida haddaanu qaan gaadhin yani markaa tasarufkiisu ma asaxayo ilmo yar baa tihi waxbuu isiiyey muxuu wax ku siiya ma isaga waxba bixin karaa waxba ma bixin karo asasabayn caruur wayushtaradu lisixati tasarufi atakliifu wاrushdu waxaa loo shardiyaa atakliifu inuu mukalaf yahay kii waa laa tasaruf ma leh hadduu ku yidhahdo xoolahaygao dhan adaan ku siiyey wax ka soo qaad ma leh warushdu waxaa kaloo loo shardiyaa rushdi inuu ruuxan yahay ruux danihiisa ku hanuunaayo garanaayo waa inuu yahay oo wax dhigo iyo wax la xijcalayso waa inuu markaysagaa garanaya ee haddaanu markaysagaa taas garanayn qaangaarba ha ahaado waa qaangaadh laakiin rushdi ma laho ruuxani rashiid ma aha tasaruf fiican ruux markaa tasarufi karaya ma aha waxaan waad u baahan tahay kaydso waxna bixi waxna dhowro ma garanayo wax markaad iibsanayso wax iska gorgori oo qiimihiisa rasmigahaa gaad ta noocaas oo kalea ah ma garanaayo laakin waa qaangaad isagana tasarufkiisu ma asaxayo walisixati tabaruci ay wa yushtaradu waxaa loo shartiyaa lisixati tabaruci tabaruca waxaa la yidhaahdo asixitaanku asaxaayo altakliifu wاlrushdu wاlmilku ashyaa tabaruci ka mida waxaynu dhex gelinay tasarufka marka sheikhu waa kala qaaday marka tasarufkuna waxay ku dhacaysaa waxyaalaha cuquudda ah buu uga jeedaa sheikhu sida inuu wax iibiyo ama wax iibsado ama wax kireeyo ashyaada noocaasa ah. ee iyadu muqaabal marka isaga adduunyo leh wixii aan muqaabal adduunyo lahayn aan adduunyadii aanu wax ku bedelanayna ajaru laga doonaayona tabarucu uga jeedaa tabaruca ayuu uga jeedaa walisixati uh, tabaruci waxaa loo shardiyaa inuu wax ku tabaruco oo sunanimo u bixiyo hibadii iyo ashyaada lamidka ah atakliifu takliif inuu mukalaf yahay warushdu hanuun oo danihiisa ku hanuunayo garanayo wlmilku iyo hanasho uu wax mulkiyo oo wax aanu lahayn dee tabarucaan kuma siin karo hadduu ku yidhahdo guriga hebel leeyahay baan ku siiyey de ma isagaaleba muxuu ku siiyaa waa inuu yahay maaliku waa inuu u yahay mid mulkiya waxa uu bixinaayo qaacidadan umuuro badan baa sheekhu ku sheegay raximahu llahu raxmatan waasica waa midda koowaade wuxuu tilmaamay cibaadooyinka waxaa loo shartiyaa waajibnimaday waajibayso inuu ruuxu yahay qaangaad iyo inuu yahay caaqil mid caqli leh saas aawadeed ruuxii aan qaangaadhka ahayn ilmihii yaraa iyo ruuxii waalaa wax cibaado oo ku waajibayaa ma jiro waayo nebigu wuxuu uhi salى اllahu alayh wasalam rufica alqalamu can halaaa qalinka waxaa laga kor yeelay oo aan dembi loo qoraynin saddex can الsabiyi xataa yaxtalim qalinka waa laga kor yeelo waxba looma qoraayo dembi ah ilmihii yaraa ilaa uu qaan gaadho xataa yaxtalim وعن المجنون حتى يعقل waxa kaloo laga kor yeelay qalinka oo aan isagana dembi loo qorayn kii waalaa ilaa uu caqliyeyso caqli yeesho wa can الnaa'imi xataa yastayqid kaa hurdana qalinka waa laga kor yeelay oo isagana dembi loo qori maayo ilaa oo markaa waxa weeye tooso ou baraarugo marka ruuxii majnuunkaaye waa laa wax loo qorayaa ma jiro yani hadduu markaas sameeyo wax khayr ah kama asaxayaan xaaladdaa uu waalan yahay hadduu wax dembiya sameeyona yacni wax dembiya loogama qoraayo lakin hadduu qaan galo waa laga bixinaya masalan oo kale xoolo ruux leeyahay buu burburiyey oo jajabiyey waa la qaandhabaya waayo inaan u dambaabini waa shay laakiin xaqa ruuxa kale leeyahay in isaga loo qaandhabaa waa shay kale marka le qarinkaa laga kor yeelay waxaa laga tilmaamayaa dembi baan loo qorayn laakiin wixii damaan ku saabsan ruuxu wuxuu itilaafiyo ou baabi'iyo waa in marka markaysagaa la qaandhabaa hadduu cid dilana looma qisaasaayo way waa waalan yahay isagoo waalan hadduu ruux dilo qisaas wax la yidhahdo male oo in loo dilaa ma suuragal ah waxay noqonaysaa un magta in laga bixiyo lakin culamadu waxay isku hayaan ma waxa la xisaabinayaa camdi bareer miyaa la xisaabinayaa dilkiisii ya u is yidhi hebel dil ee dabeedna markaysagaa kow ugu shubay aalad sida fara badan wax dishana uu ku dilay ma bareer baa la xisaabinayaa mise khata taasay culamadu isku khilaafsan yihin jamaahiirtoodu waxay qabaan in khata la xisaabinayo oo kama laga soo qaadaayo oo waxay culamadu yidhaahdaan jamaahiirta culamadu khaau camdu sabiyi camdu sabiyi wاlmajnuuni khaطaun ilmaha sabiga iyo kawaalan barheerhkoodu kama weeye daaifa culamada ka mid ah waxay yidhahdeen maya camdigoodu waa camdi khataooduna waa khata lakin waa qalad sawaab kuwa sida jamaahiirta ku tageen oo maxaa farqiga udhexeeya marba haddaan qisaasi ka imanaynin waa camdi iyo waa khata isku haynta la isku hayo midhaha khilaafku muxuu yahay wax samarat la yidhahdaa jirtaa marka wax la ysku qabtoo layaha sida iyo sidaa la yidhi maxaa ku kala dhismaaya samarat lkhilaaf waxay tahay haddii la yidhaahdo camdiga camdu sabiyi khataun khaطa'un haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa magta marka laga bixinaayo xoolahooda shilin lagama qaadayo tolku waa inay bixiyaan laakiin iyaga shilin in laga qaado ma aha haddii la laakiin la yidhaahdo bareedhkoodu waa barheerh kama-ooduna waa kama waxay noqonaysaa marka barheer la xisaabiyo in la yidhahdo asaalatan makta xoolahoodaa lagu leeyahy ya marka waxa weeye waa in xoolahooda laga bixiyaa hadday xoolo badan leeyihiin yani marka waa in laga bixiya haddii kalena inta xoolahoodii la helaayo horta xoolahooda markaysaga dhammaan waa in la bixiyaa dee markaa ciddii kale ugu tabarucaysa yani marka waxa way tabaruc marka waa inay kaga sii bixisa samarada ku dhismaysaa waa taas bu laakiin ilmo yar inaan la qisaasaynin ya waa la isku waafaqsanya qof aan qaangaad ahayn inaan qisaas lagu samaynayn oo la odhanayno qofkuu dilo waa loo dilayaa waa itifaaq wakadalika ruuxu waalana inaan isagana la qisaasay waxaa shardi ah hadduu markaa marna waasho marna miyirsado marka uu fi ficilka fuliyey ou uu ruuxan dilay waa inuu waallaa markuu ruuxaa dilay waa inuu waallaa marka waxa weeye hadduu markaa waallaa looma qisaasaayo walow haba miyiirsadeen isagoo waalan buu dilay waalidii waa ka tagtay markii dambe waa miyir qabaa lama qisaasaayo waayo fii xaali junuuni markuu waallaabu dilay cagsigu hadday dhacdo oo isagoo miyir qaba ayuu dilay marna waa waashaa marna waa miirsadaa isagoo miyir qabuu dilay dabeedna wuu waashay isagoo waalan baa la dilayaa oo loo qisaasaya sababtu waxay tahay ficilkan wuxuu fuliyey isagoo miyir qaba saas aawadeed waali iyo miirqabtoodna kagama hadhayso isagoo waalan baa la qisaasanayaa loo dilanayaa haddii ay doortaan ciddii uu ka dilay almuhim ah, cibaadaadku waajibista ay waajibayaan waxaa loo shartiyaa buluuq qaangaadhnimo waxaa kaloo loo shartiyaa caqli marka ruux aan caaqil ahayn cibaada kuma waajibto kamana asaxayso marka halkaa masalay ku kala duwanaanayaan kii waallaa iyo kii yaraa ee aan qaangaarka ahayn masaladu waxay tahay kii yaraa ee aan qaangaarka ahayn hadduu mumayis yahay siduu sheikuba inoo sheegay cibaadaadka waa ka asaxayaan cibaadaadki waa ka asaxayaan ajarna waa ka helayaan marka rufica alqalamu can halaaa can isabiyi xataa yaxtalim marka la yidhi isaga waxaa laga kor yeelay qalam lmu'aakhada laa qalam lxasanaat qalamkii xagga dembiyada ku saabsanaa baa laga kor yeelay sabiga ama ilmaha aan qaangaarka ahayn laakiin kii xasanaadka loogu qoraayay lagama kor yeelin kaa waa loo qoraya wixii xasanaa hadduu la yimaado waa loo qoraya laakiin kii majnuunkee waa laa xataa xasano iyo khayr hadduu la yimaado looma qoraayo waayo waanu ka asaxaynba wtamyiizu sharطu lisixatiha watamyiizu sharطu lisixatiha yani ruuxu inuu mumayiz yahay oo wax kala garanayo oo wax kala soocaayo waxay shardi u tahay asixitaankay cibaadadu ka asaxayso oo ilmihii aan mumayiska ahayn ee aan waxba kala garanaynin oo wuxuu kala soocayay aynay jirin wax cibaadii kama asaxayso xaj iyo cimro mooyaane saas aawadeed haddii ilmihii yaraa lasoo kaxeeyo aanu waxnana kala garanayno sinu tamyiis gaadhin waktigu wax kala garanaayey yani waktiga aanu gaadhin safkii in la geliyo maa ilmo yaroo aan salaadba garanaynin oo aan mumayizba ahayn ayaa qaar intay soo kaxeeyaan safka gelinayaan taasi waa halad masjidka inay keenaan dhibaata kuma sugna waa la keeni karaa carruurtuna waa la keeni jiray waana soo geli jiray oo nabigu sala allahu alayh wasalam isagoo dadka tujinaya ayaa inantii ay inantiisu dhashay oo ina zaynab nabigu sala allahu alayh wasalam salaada isagoo ku jira marka uu istaagana waa qaadayay ama uu fadhiisto marka uu rukuuco ama sujuudana dhulku dhigay marka waa soo geli karaa masjidka laakiin safka in la geliyo ma aha mar haddaanu mumayiz ahayn oo salaadba garanaynin in safka la geliyo ma waayo safki waa kala go-aya nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam man wasala safan wasalahu allah waman qaaca safan qaacahu allah ka saf xidhiidhiya ilaahay ha xidhiidhiyo kasaf gooyana ilaahay ha gooyo waana xadiis saxiixa ah. safka xidhiidhinta la xidhiidhinayo meesha bannaan in la buuxiyo inay waajib tahay culamada qaar baa ka daliishaday xadiiskaas ayay ka daliishadeen marka almuhim tamyiizku shardi wuxuu yahay asixitaanka cibaadadu asaxayso ruuxii aan mumayis ahayna waxba kala saaraynin oo aan cibaadadiiba garanaynin oo wuxuu markaysaga kala soocayaa aynay jirin cibaada kama asaxayso xaj iyo cimro mooyaane xajka iyo cimradu iyagu waa ka ansaxayaan waxaa u daliila gabadhii nabiga sala allahu alayh wasalam weydiisay oo ilmo yar oo ay markaysa markaa sideeyba sare u qaado markaase waxay tii alihaadaa xajun kaas xaj ma u sugnaaday qaala nacam walaki ajrun nabigu wuxuu ugu jawaabay sala allahu alayh wasalam haa xaj waa u sugnaaday oo bimacnaa waa ka asaxayaa walaki ajrun adigana ajar baa ku sugnaaday oo haddaad kaa yar xajisiiso ajar baad ka helaysaa xadiiskii saxiixa bukhaari iyo muslim sidaasuu markaa tilmaamay marka xajka waa loo niyeynayaa ilmaha yar aan mumayiska ahayn marka loo niyeeyana waxyaalihii muxaramaat eh, ixraam ama maxduuraat lixraam ixraamka waxyaaluhu xaaraantinimeynayana waa laga ilaalinaya ila isagu ma garanayo iskama ilaalinaya waa laga ilaalinayaa eh, manaasigtiina waa la marinaya oo iyadoo la sido ayaa lala dawaafaya iyadoo la sido ayaa sacyigii lala maraya iyadoo la sido ayaa carafo la geynayaa ee la joojinaya carafa laysla taagayaa carafa laysla taagayaa waayo shardi ma aha ruuxu yani dhulka carafa inuu caga dhigto markaa shardi ma aha ee isagoo wax saaran hadduu markaysaga carafa un gudaheeda galo maalintaas ama habeenkeeda waxay noqonaysaa wuquufku inuu asaxay inuu asaxay noqonaysa wakadalika markaysaga mabiidka musdalife iyo ashyaada kalena saasaa loo marinaya laakin jamaraadka waa laga tuurayaa waayo tuuristu ruuxa cajsigu ku sugan yahay ee aan kari karayn niyaba waa gashaa saas aawadeed waa laga tuurayaa ruuxa sida markuu isagu tuurto dabadbu dabadeed buu u tuurayaa ilmihii markuu isagu tuurto ayuu markaa u tuurayaa taana inuu tiisa hormariyo waxaa laga qaadanayaa ninkii markaysaga xadiidkii sheegaayey ninkii markaa yihi labayka can shubruma qaala nabigu wuxuu ku yihi salى اlahu alayه wasalam wama shubruma shubruma muxuu yahay qaala ahun lii aw qariibun lii waa walaal ii sugnaaday ama ruuxan isu dhownaho ii sugnaaday wy qaala xajajta can nafsik naftaada ma ka xajiday qaala la qaala xuja can nafsika uma xuja can shubruma naftaada marka hore ka xaji marka dambena shubruma ka xaji ahlu cilmiga qaarkood xadiidkaa waxay saxiixiyeen isagoo marfuuca ayay markaysa marka waa saxiixiyeen oo waxay yidhaahdeen nebiga sala allahu alay wasalam waa ka asaxay isaga oo marfuuca inkastoo bacdu ahlicilmi waqfiga arjaxeen almuhim sidaa marka waxa weeye ruux aan xajin ruux kale aanu uga xajin karin ayaa ruux jamaraadkii naftiisa aan ka tuurini ruux kale aanu u tuuri karin waa inuu naftiisa marka hore ka tuuraa mar labaadkana oo ruuxan kale yani marka calaa sabiili niyaaba yani markaa si naaib noqoshaa uga tuura haddaba waxaa jira oo laga reebayaa marka markaysagaa hadalkaa uu sheiku sheegay oo ah marka cibaadaad kama ansaxayo ruuxan mumayiska ahayn waxyaalaha cibaadaadka maaliga baa laga istisnoomaya alcibaadaat almaaliya sida waxa weeye zakooyinkii qawlkay markaa culamada badankoodu maraan oo ilmihii yaraa mumayis bayaanu ahaane waa laga bixinayaa markaa zakadu hadday ku waajibto zakadii xagga xoolaha ay ka waajibaysaa marka sidaas aawadeed waa laga bixinaya faida facaluu dalika faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim khamsa salawaati fi lyawm wاllayla yani taas hadday ay yeelaan oo shahaadateynka la yimaadaan shan salaadood inuu ilaahay ku faral yeelay markaysa markaa u sheego ogeysiy taasna hadday yeelaanna waxaad ogeysiisaa yani marka in in laga qaadayo sadaqatan tu'khadu min agniyaaihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim sadaqo laga qaadaayo yani kuwooda ee hodanada ah oo fuqaradooda la siinayo marka xukunki waxaa lagu xidhay haniye inay yihiin baa lagu xidhay lama odhan waa inay markaa baaligiin yihiin oo qaangaadhin yihiin waa inay caqli qabaan yani hina baa lagu xidhay aninimadiina waa ku suganta marka cibaadaadka maaligaa ah baa laga istisnoonaya ba la yidhi <clears throat> sida zakooyinka sida markaa nafaqaadka yani nafaqaba ku waajibtay <clears throat> ilmihii yaraa waa hani ama ruuxii majnuunkee waa laa waa haniyo xoolo ayuu haystaa waa hodan waana waalan yahay ciday nafaqadiisu ku waajibto ayaaba jirta oo ruuxan waalan waxa uu leey wuxuu lahaa markaysaga markaa caruur iyo xaas buu lahaa lama odhanaayo xoolihiisa markaysaga waxba laga bixin maayo ruuxani waa waalan yahay ciddii nafaqadiisu waajibka ku ahayd waa laga masruufaya waalidadii oo baahan oo tabcaana ah, oo fuqara oo caydho ah ayaa jooga isagina waa hodan waa nin qani ah waa laga masruufaya iyagana xoolahaas marka cibaadaat lmaaliya waa laga istisnoonaya cumuumka adilada ayaa marka isaga iyada la cuskanaya taana waa saas tasarufku inuu asaxo oo ruuxu cuquud sameeyo uu wax iibiyo wax iibsado wax kireeyo ashyaada noocaas ah waxaa loo shardinayaa altakliif waarushdu waa inuu mukalaf yahay takliifkana waa inaga soo aragnay inuu marka yahay caqliga iyo qaangaadhnimada waxaa kaloo loo shardinayaa rushdi waa inuu yahay mid waxa weeye danihiisa iyo masaalixdiisa ku hanuunaayo iyo garanayo waa inuu yahay oo wax la xejeclayso waa inuu garanaya waxaa laga qaatay yani marka aayadda qur-aanka xata ida balaguu nikaxa fain anastum minhum rushda fadfacuu ilayhim amwaalahum wabtalu lyatama xata ida balaguu nikaxa fain anastum rushda fain anastum minhum rushda fadfacuu ilayhim amwaalahum yacni waxaa la yidhi agoontii markii laga hadlaayey marka hore jiradaa la yidhi oo imtixaana maxaa lagu imtixaanayaa xoolaha marka hore waa laga xajriyey oo tasarufkii waa laga xidhay markii tasarufka laga xidhay xoolahooda waa loo maamulaayey waa loo maamulayey waxaa la arkay inay waxa weeye qaan gaadheen ilmuhu markuu qaan gaadho bal inuu dantiisii garanayo oo ku hanuunaayo masaalixdiisa adduunyo waa la imtixaanaya marba wax yar baa loo dhiibayaa markaasaa la odhanaya wax soo iibi maxaa lagaa siiyey sidaad wax usoo iibsatay waa inuu wax iska gorgorin karaa qiimaha rasmiga waa inuu markaa gaari karaa aan xoolaha si aan looga sasaban halkani waa qaaliya ka tag waa inuu garanaya wax iga rid waa inuu garanaya wax iga rid waa inuu garanaya yacni haddii aanu markaa taas garanaynin oo wixii la yidhaahdo un iskaga tisaayo ya waa imisa qiimo aynay jooginba haddii loogu sheego hadduu iska dhiibayo waxaa la odhanayaa xoolihii uu dayacayaa ruuxani marka in loo dhiibo ma waayo xoolaho dhan waa laga waa laga sasaban karaa ya marka la yidhahdo wax soo sarir waa inu odhanaya warbaalku muxuu jooga maxaad siinaysaa intaas waa inuu garan karaa markaysa iska hubi warkaa uu ku sheegay inuu run yahay oo sariflo kale intuu tago hadduu qiimuhu ku ogaa aanu ahayn yani odhanayo markiisa maxaad siinaysaa marka aad ku sarifaysaa boqolka dollar maxaad ku sarifaysaa ya marka qiimaha rasmiga waa inuu gaari karaa haddii kale qaangaadhba ha ahaadee rashiid maaha rushdigii baa ka maqan mar hadday cayn kaa tahayna xoolihii waa luminaya saas aawadeed in loo dhiibo ma aha oo xoolaha lagu sii daayo hadday muuqato markaa inuu wax iska gorgorinayo oo wax iska hubinayo oo xoolaha la jeclaysanayo oo ilaashanayo taasi ay ka muuqato oo marka la jirrabo lagu arko taas qaangaadhna uu yaho labada shardi ay oofsamaan xoolihiisa gacantaa laga gelinaya waan kuu haynayaa xoolahoo anaa markaysa markaa waxa weeye gacan ku kaa gelin maayo ya oo khiyaarkii sidii uu kaaga maqnaa baan haddana markaysaga kaaga haysanaya ma suuragal aha ma suuragal aha waa in markaa gacanta laga geliya oo xoolihiisa marka hadduu isagu markaa kuwakiisho waa shay aakhar waa mid kale lakin xoolihiisi waa waa mulki yani waxaan ujeedaa inuu ku tasarufo yani waxa wey waa u banaanaatay oo xajrigii baa markaysaa marka ka irtifaacaya marka laba shardi baa loo shardiyey waa inuu qaangaadhnimo gaadhay qaangaadhnimada hadda waxaa aayadda lagu yidhi xataa idaa balaguu nikaxa baa laynoogu sheegay yani markay guurka gaadhaan waxaa loo jeedaa qaangaadhnimada ay gaadhaan ilmihii isagaan qaangaadh ba ahayn waa dhici kartaa marka isagaa in loo guuriyo oo guurki waa asaxayaa guurki waa asaxayaa oo haddii inanka aabihii markaysagaa uu guuriyo waa asaxayaa <clears throat> ama inanta hadduu aabbaheed meheriyo iyadoo markaysagaa yar oo caydi ah oo nin u meheriyo waa asaxaya markaysagaa guurku ha yeeshee arrinka ku saabsan yacni markaa ugelinta loo gelinaayo waa in markaysagaa ay gaadhaa da'dii dii yacni markaysagaa hablaha lagula gurigeli jiray da-daa ka hor arrinkaasi ma suuroobi karo waayo in ruuxii markaysa markaa yani darar iyo dhib loo keeno ma aha marka guurku inuu asaxa waa shay oo caqdigu asaxo laakiin in gurigalkii markaysagaa uu noqdo mid waktigii markaysagaa yani ku haboonaa dhaca yani taasina waa shay kale marka labada shardi aayaddaa laga qaadanaya waxa weeye waa inuu markaysaga yahay qaangaal waana inuu yahay rashiid tabaruca waxaa loo shardiyaa asixitaanku asaxaayo tabarucu waa waxa markaysagaa loo bixinayo sunanimo loo bixinaayo sida inuu wax sadaqadaysto sadaqa sunna ah sida inuu wax bixiyo sida inuu wax xoreeyo sida inuu wax waqfo ashyaada noocaasa waxay markaa iyadu ku xidhan tahay saddexdaa shardi waa inuu mukalaf yahay ko oo uu yahay mid caqli leh qaangaadhna ah waa inuu yahay mid rashiid ah oo danihiisa ku hanuunaayo garanaayo masaalixdiisa adduunyo iyo laxajeclada mid garanaya waa inuu yahay iyo shardiga saddexaad oo ah waa inuu yahay maalik mid wax mulkiyo waa inuu yahay haddaan waxba mulkin oanu waxba lahayn yani markaa waxbaan markaa ku tabarucay ma suuragal aha faaqidu shay laa yuqtii maatay carabtu ku mahmahaan ka shay aan haysanin oo isaguba waayey ma bixiyo daad islaa wax sadaqadayso aan waxba jeebka kugu jiro inaad haabhaabato maxaad bixin waxba ma haysidi marka waxa weeye waa inuu yahay maalik marka kii aan maalik ahayn oo aan mulkiini xoolo cid kale leedahay kuma tabaruci karo ya oo xoolihii adoonkaan sadaqad ka bixinaya sunna ah ruuxii gacanta ku haya xoolaha agoonka xoolihii agoonka ayaan sadaqo sunna ah ka bixinayaa waxaa la odhanayaa markaysa markaa xoolahaaga ka bixi laakiin xoolahan agoonka kuma tasarufi kartid waayo siba siday uga door karoon tahay mooyaane si kale kuma samayn kartid qaala allahu tacaala walaa taqrabuu maal lyatiimi ila bilati hi axsan ha u dhowaanina xoolaha agoonka siba siday ka wanaaga badan tahay mooyaane si kale ha ugu dhawaanina yacni sida ugu doorka roon adoonka waa in markaysaga mar kasta loo yeelaa masalan ruuxii gacan ku-haynta lahaa xoolaha adoonka oo isagu gacanta ugu hayay ayaa waxaa la soo horta waxaa waajib ku ah inuu xoolaha u rogrogo oo ugu baayac mushtaro si ay xooluhu ugu siyaadaan oo ugu kordhaan oo inuu yidhahdo xoolihii baan sidii ugu haynayaa waanan ka masruufayaa ilaa intay dhammaanayaan hadduu hadhow wax ku soo gaadhana nasiibkii ta noocaasi waa mid khalad ah. waana ku dambaabayaa ruuxu mar hadday u suurto geli karto inuu xoolihii u rogrogo oo u tarmiyo oo xoolihii markay markaysagaa faa'iido usoo saaraan oo usii tarmaan taasi mar hadday u suuroobi karto inuu markaa yidhahdo xoolihii waa iska haynaya uma suuragalaha aha iska hayntaa loo ilaalinayaa xasan ha ahaato ha wanaagsanaato laakiin axsankii ma aha sidii wanaagga badnayd ma aha ilaahayna wuxuu waajibiyey siba siday ka wanaagga badan tahay in agoonka loo yeelo walaa taqrabuu maala lyatiimi ila bilatii hiya axsan waxay kale culamadu yidhaahdeen laba baayac mushtar oo labada midnaba aanu khatar lahayn ayaa xoolihii agoonka la gelin karaa labadabana waa ka faa'iidaya waa ka macaashaya laakiin mid baa sii faa'iido badan keebaa waajib noqonaya keeba ah ma faa'iidada badan mise ka laga faa'iidada badan yahay labadaba waa ka faa'iidaya ka marka faa'iidada badan baa weliba waajib ah baa la yidhi haddii waxa weeye kii faa'iidada badnaa uu ka weecdo oo u weecdo kii uu ka faa'iidayey laakiin laga faa'iidada badnaa ya'sam waa dembaabaya waayo axsankii waajibka ahaa lama iman ilahayna wuxu uhi walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilati hiya axsan marka sidani xasan ha ahaato xoolahan uka sidan uu ka faa'iidayaa ha wanaagsanaato laakiin axsankii ma aha axsankii ma aha laakiin haddii arrin kaleoo keensaday taas ay jirto faa'iidadaa yar inuu u weecdo haddii wax keensadeen oo xoolaha sida kale ha u faa'iido badnaato laakiin waxaa suuroobi karaa haddii faa'iidadaa la waayo khasaara dhaco in khasaaruhu daraadaa dhici karta xaalka noocaasa waa ka weecanaya xaalka caynkaasa wuxuu u weecanayaa sida markaysaga faa'iidada yar ee uu ka faa'iidayay faa'iidada yar buu u weecanaya sababtu ugu weecanayaana waxay tahay yani waxa wey hadduu khasaaro yimaado sidan faa'iidada badan baa khasaaro badan marka isagoo kala cararaya khasaaraha badan bilaaba inaanu ku imanin ayuu faa'iidadii yaraa ee aan khasaaro markaa yani loo filaynin yani marka waxaway u weecanaya waayo markaana waxaa la odhanayaa sidan baa u axsanaa xoolihii agoonta isagoo sida ayaa waxaa heshay shufto shuftaa heshay markaase waxay ku yidhaahdeen xoolaha markaysaga wax kastaa sidaan waxaanu idinka qaadanaa intaa iyo intaa xoolihii qeyb kamid ay dooneen inay qaataan halkii buu yihi xoolo agoomeed weeyaan oo idinma siinayo ya xoolihii isagoo in kamida ku badbaadin kara inta kale oo ku furan kara ayaanu yeelin oo markaasaa xoolihii laga wada qaaday waa ku dambaabaya waxaa waajib ku ahaa xaalka caynkaasa xoolaha in laga wada qaado iyo xoolaha qayb ka mida ah inuu qayb ku furto agoonka keebaa u wanaagsanaa inuu qayb bixiyo oo qaybta kale badbaadiya u wanaagsanayd sidii agoonka u wanaagsanayd ee axsanka u ahayd ma yihin saas aawadeed xaalka caynkaasoo kale ana ya waa ku dambaabaya marka waxa weeye waajibku waxay tahay kolba sida agoonka u doorka roon inuu yeelo ayaa ku waajiba marka sidaa agoonka kusoo aroortay walaa taqrabu maal yatiim ila bilati hiya axsan ayaa maalul ruuxa hadduu hayana xolo cid kale leedahay hadduu hayo sidaas oo kale inuu iyagana marka isagaa sida u doorka roon inuu u yeelo ayaa marka isagaa waajib yani ku noqonaysa alqaacidaة الsaabica atakliifu qaacidada toddobaad waa takliifka wahuwa lbuluqu waa qaangaadhnimada walcaqlu iyo caqliga sharطun takliifku wuxuu yahay shardi buu u yahay liwujubi اlcibaadaat liwujubi اlcibaadaat waajibitaankay cibaadooyinku waajibayaan wاtamyiizu wax kala soocista wax la kala garto sharطun waxay shardi u tahay lisixatihaa cibaadadu inay asaxdo ayay shardi u tahay ila alxaja walcumrata xajka iyo cumrada mooyaane xajka iyo cumradu yadaan tamyiis jirin ayuu asaxayaa wa waa la shardinayaa lisixati tasarufi tasarufku inuu asaxo sida markaysaga cuquudda iyo waxyaalaha ku saabsan baa loo jeedaa atakliifu takliif baa la shardiyaa inuu ruuxaasi mukalaf yahay iyo warushdu hanuun oo masaalixdiisa iyo danihiisa ku hanuunaayo walisixati tabaruci tabaruca marka isaga ah, asixitaanku asaxaayo oo sunanimo in wax loo bixiyo weeyaani tabarucu tabarucu waa sunanimo in wax loo bixiyo taasna waxaa loo shartiyaa atakliifu takliif baa loo shartiyaa in ruuxani mukallaf yahay oo takaaliif la saaray bimacnaa uu yahay ruux caqli leh oo qaangaad ah warushdu iyo hanuun uu danihiisa iyo masaalixdiisa ku hanuunaayo wlmulku iyo mulki markaysagaa uu wax mulkiyo wax leeyahay oo waxaanu bixinayo markaysagaa mid mulkiye yahay ayaa markaysagaa loo shardiyaa shuruudda caynkaasaa loo shardiyaa bacd lculamaa waxay ku daraan yani markaa shuruudaha shuruud lwujuubka ah islaamnimaday ku daraan oo waxay yidhaahdaan yani ruuxa markay shuruudu takliifka ka hadlayaan waxay yidhaahdaan waa qaangaadhnimada iyo caqliga iyo islaamnimada taasna waxa weye fuqaha badan baa maray oo mutaakhiriinta shaaficiyadu ka mid yihiin inay islaamnimada ku daraan yani markaa shuruud lwujuubka laakiin sida saxiixa ee sawaabkii waxay tahay yacni islaamnimadu shartu wujuub maaha waa shartu sixo yani sharti waa tahay laakiin asixitaanka ruuxa markay markaysaga cibaadaadku ka asaxayaan ayay sharti u tahay islaamnimadu oo ruuxaan muslim ahayn cibaada kama asaxayso ha yeeshee yani marka cibaadaadku waa ku waajibayaan waajibaadka shareecadu furuucdeedu waajib bay ku too saaran tahay sida markaysaga iimaanku waajib ugu yahay iyo islaamnimadu ayaa furuucda shareecada inuu markaa salaada iyo zakada iyo soomku waajib ugu yihiin iyo xajku iyo waajibaadka kale la midka ah. muxaramaadka shareecadoo dhanna ay ka xaaraan yihiin ruuxii markaysaga markaa gaalka ahaa ya laakiin hadduu soo islaamo lama odhanayo waajibaadaad ka tagtaa jirtee waa inaad qallaysaa oo tarkiib islaamka la jeclaysiinayo daraaddeed ayaa markaysaga looga riday yani markaysaga markaa waxa weeye markuu islaamay oo ama calimta ana alislaama yajubu maa qabla miyaan ogeyn islaamnimadu wixii ka horeysay inay dumiso miyaanad ogeyn bimacanaa waa baabiisaa waa dumisaa marka taasna waa saas wey xaalka uu gaalka yahay yani isagoo gaala in cibaadadii la yimaadaana kama asaxayso marka macnuhu wuxuu dhacayaa salaaddii waajib bay kugu tahay waxaan salaadu ku asaxaynin inaad la timaado mooyaane inaad la timaadaana waajib bay kugu noqonaysaa oo ah islaamnimada iyo shuruudda kale shuruudu sixaa sida tahaarada iyo ashyaada lamidkaa marka islaamnimadu waxay ka dhigan tahay waa shardu sixo waa sida marka isagaa tahaarada ama yani ruux inuu taahir yahay oo wayse qabo oo xadasyadii ka maran yahay taasoo kale ay la mid tahay ruuxu miyuu tukan karaa isagoo janaabo qaba miyuu tukan karaa isagaan wayse qabin maya sow maaha lamana odhanaayo ilaa uu tahaaro qaato kuma waajibayso la odhan maayo ee waxaa la odhanayaa salaaddii waajib bay kugu tahay waxaan salaaddu ku asaxaynin inaad la timaado mooyaane inaad la timaadaana waajib bay kugu tahay oo tahaaradii ah islaamnimaduna waa saas oo kale marka waxa weeye calaa kulli xaal aakhiro waa lagu cadaabayaa gaalada waajibaadkii ay ka tageen hadday tahay salaad iyo zake iyo soom iyo xaj iyo waajibaadka kale la midka ah iyo muxaramaadkii ay la yimaadeen intaba waa lagu cadaabaya aakhiro laakiin adduunyada marka hadday soo islaamaan lama odhanayo qalee yani marka waxa weeye marka islaamnimadu waa sharطu صxatin la sharطu wujub wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an la ilaha ila anta astaqfiruka